bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum sheykhuna asheekh saalix bn cabdillahi alcuseymiin gafar allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ilaa sufyaan bni cayna can arni diinaar can abi qaamuusa mawla cabdillahi bn camr ilcaas can cabdillahi bn camr ilcaas radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum alraxmaan irxamuhum man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmat raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuul almutun khaasatan usuula xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wasxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis asaadis walcishruun min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi alwaafi ma fi saaxayn fii masaa'i yowmi asabt waaxid يوم السبت واحد أو غرة شهر رمضان عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة والصحيحين يسر الله الاتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii lix iyo labaatanaad ee majaalista dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi maa fi saaxiin galabtan waa galab sabti ah kowda bisha ramadaan kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam maqsadkan kusoo jirnay wuxuu ahaa maqsad alcibaadaat waxaan kaga sii jirnay salaadaan kaga sii jirnay kitaabkana waa alkitaab asaabic kitaabka toddobaad salaatu اljumcati wاlciidayni wاlkusuufi wاlistisqa kitaabkan marka toddobaad oo hoos imaana salaada waxaa hoos imaan doonta insha allahu tacaala salaada jumcada ah iyo axkaamteeda iyo ciideynka iyo axkaamtooda salaada loo tukada qoraxmadoobaadka ama wadayaxmadoobaadka iyo salaada loo tukada roob la-aanta iyo roob dalabka ayuu muxuu ahaa kitaabkan kulmin doona biidn illah casa wajal alfasl walu fasalka koobaad salaatu ljumcati salaada jumca ayuu ufasalya fasalkan abwaab badan baa hoos imaan doonta fasalka baabu fadiilati yowmi اljumca maalinta jumca fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo sideed iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi o xudayfata ibn lyamaan oo waxaa weeyaan saaxiibi sir rasulilah sn loo yaqaano qaala waxay yidhahen labadaas saxaabi qaala rasul rsulka all wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam adala allahu can iljumcati man kaana qablana adala allahu alla weyne wuxuu ka lumiyey can iljumcati salaada ama maalinta jumcada wuxuu ka lumiyey can iljumcati maalinta jumcada wuxuu ka lumiyey man ummado ayuu ka lumiyey kaana ahaaday qablnaa anaga naga horreeyey fa kaana waxaa u sugnaaday lilyahuudi yahuud waxaa u sugnaaday yowmu sabti maalinta sabtida ah wa kaana waxaa u sugnaaday lilnasaara nasaarada iyo kirishtankana yowma alaxadi yowmu alaxadi maalinta axadda weeyaan fa jaaa allaahu allaweyne ayaa nala yimid bina inaga fa hadaana allahu allaweyne ayaa nagu hanuuniyey liyowmi aljumcati maalinta jumcada ah fa jacala wuxuu yeelay rabbigan subxaanahu wa tacaala aljumcata jumco ayuu hormariyey oo aljumca ayuu yeelay iyo wsabta kadibna sabti ayuu rabbi yeelay subxaana wa tacaala iyo walaxada axad ayuu yeelay oo jimcadii iyo sabtiga iyo axadii jimcadii ayuu rabbigan hormaray subxaana wa tacaala annaga ayaana dhaxal ahaan uu rabbi noo siiy subxaana wa tacala haddii ana ummadda nebi moxamed wakadalika sidaas oo kale ayaa hum ayaga yahuudda iyo nasaarada iyo ummadaha kaleba tabacun lana annagay mxuana daba socdaan oyna daba joogaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama naxnu annaga alaakhiruuna kuwa dambeeya ayaana xagga ummad ahaan iyo imaaditaan adduunkan la yimaada min ahli dunya ahal ah, adduunyada wاlأwaluuna kuwa u horeeyana waa nahay yowma اlqiyaamati maalinta qiyaama almaqdiyu almaqdiyu lakala xukuma loo xukuma loo kala xukuma lahum ayaga qabla alkhalaa'iqi khalaa'iqdi kale hortood weeyaan nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan oo laba saxaabi ay iskugu tageen abi hurayra radia allahu tacala anhu arda o taqaana rawiyat alislaam iyo ninka la yidhaahda eh, xudayfa alyamaan radia allahu tacala canhu arda isna saaxiib sir rasulilah sal l slm loo yaqaano labadaba waxay isku waafaqeen inuu nabigeen yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka lumiyey maalinta jimca inay ciid u noqoto inay jimca ayaga gooni u yeeshaan inay maalinta feesta iyo maalin ay muxuu ahaa cibaadaad gooni gutaan oo maalin ka weyn maalmaha kale oo sayid iyo madax u ah ay u noqoto ilaahay wuxuu ka lumiyey subxaanahu watacaala nimankii naga horreeyey yahuuddii iyo nasaaradii yahuuddii maalin sabtigeed ayay ku dhegeen jimciyaa loo soo bandhigay jimco qaataa layidhi way diideen sabti ay ku dhegeen nasaarona waxaa loo soo bandhigay maalinta jimcadeed inay qaataan oy maalin ciid ka dhigtaan iyadna waxaa way diideen axad ayay qaateen ilaahay subxaana wa tacala wuxuu nasiib noo siiyey annaga in marka jimco ay horayso oo annaga aan qaadana sabtina ay ku xigto yahuud qaadato axadna ay ku xigto oo nasaaro qaadato hadda waad aragteen maalinta axadda waa kirishtanka feestadoodii ciiddooda weeyaan sidoo kale sabtigana yahuudda iyo mutahawidiinta kuwa yahuudda taqriiban aan ka ag fogeen feesto u tahay weeyaan caalamkana labadaas ayaa la festeeya inta badan ama la fasaxaa ilaan iyagii ayaa maamulka adduunka in badan oo ka mid ah amaba ha dowladaha ka jira in badan oo ka mid ah, ama ayagaa toos u xukuma amaba si aan toosan ay u xukumaan weyaan sidaa darteed ayaa nabigeen wuxuu leey sala allahu caleyh waali wasalam annaga haddii aana ummadda nebi moxamed ummadaha annagaa u dambeynay imaaditaan ummad kaloo naga dambaysa lama arko ee ahla adduunyada xaggeed annaga ayaana maalinta qiyaama u horrayn doona cid la kala xukuma oo la kala saara annaga u horrayn doona weeyaan saasuu nabigeen leh sala allahu aleh ali wasalam xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad marka maalinta jimcada ah, fadliga ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay ayaa muxuu ahaa xadiidkan wuu tusinaya weyaan shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa la wari cbdullah bn sakhri dawri dawsi ana nabiya nabigeena sala allahu alay slm qaal nabigeena wuxuu yidhi khayru yowmin maalintan ugu khayr badan oo dalacatii calayhi ay usoo dhalato ashamsu qoraxda ay usoo dhalato yowmu ljimcati maalinta jimca weeyaan maalin ay qoraxda soo dhalata maalinta ugu qiimaha badan uguna fadliga badan waa maalinta jumc ayuu nabigeen sal allah alay waslem maxaa yeelay fiihi maalinkaas jumca gudihiisa ayaa khuliqa la uumay aadamu nebi aadam oo intaanu khalaa'iq ah, oo maanta adduunka ku sugan cidda ay ka soo farcameen maalintaas ayaa la uumay weeyaan calayhi asalaatu calaa nabiyina muxamedin sala allah alay slem aadam ayaa maalintaa la uumay fiihi maalintaa gudihiisa ayaa khuliqa la uumay aadamu nebi aadam wa fiihi maalintaas jumcada gudaheeda ama gudihiisa ayaa udkhila la geliyey aljanata jannada wa fiihi gudihiisa ayaa ukhrija laga soo saaray minhaa jannada laga soo saaray walaa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta ilaa ilaa fii yowmi ljumcati maalin jumca mooyane saasuu nabig sal allahu aleh ali wasalam marka maalinta iyada ah maxay ugu khayr badnaatay laba arrimoodoo culusna ay ku jiraan laba bishaaro ay ku jiraan tan koobaad nabi aadan baa la uumay sala allahu aleyhi nabiyina salaatu wasalaam sidoo kale oo khalaa'iqdan imaadkooda iyo adduunkan imaadkiisa iyo camiritaankan adduunkan waa maalintii ciddii sababta ilahay uga dhigay subxaana wa tacaala oo ummadda ka farcantay la uumay weeyaan maalinta jannada la gelina waa maalin aan cajaa'ib yarayno ayadna saas oo kale jannada ilahi subxana wa tacaala maalin la helay ayadna waa saas labada maalmood kale oo maalinta jannada laga soo bixiyey iyo maalintii qiyaamada ay dhici doonto waa laba maalmoodoo culculus runtii ihbitaa minha jamiican maalinta la yidhi nabi aadam calayhi salaam oo jannada isaga iyo muxuu ahaa mxu jinkii iyo mxu xaawo iyo kulli laga soo saaray maalinta ayadeed maalin sahlan ma ahayn gafafkan dhibaatooyinkan xuruubtan fitantan intaanoo dhibaato ah adduunkan culayskiisa loo soo baxay maalin sahlan ma ahan laakiin waxaad ogaataan eh, soo deegitaankaas uu nabi aadam jannada laga soo bixiyey oo adduunkan la keenay eh, ma ay dhacdeen farcimitaankan iyo camiraaddan adduunka ee cibaadadan rabbi lagu caabudo subxaana wa tacaala ibliis oo laga adkaago intaanu ambiyo soo saara intaan khayradoo dhacda hadii nebi aadam aanan muxuu ah la soo saarin oo jannada laga soo dejinin oo adduunka aan la keenin tacmiirkan iyo camiraddan adduunku ma dhacdeen marka ayadna waa nicmo iyo fadli aad weyn maalin jimcayna dhacday rintayda maalinta qiyaama sidoo kale intaanu camal oon qabanayna oo dadka ay ilaahay subxana wataala caabudayaan dulmigan taagan oo mu'miniinta iyo mustadacfiinta la dulmina iyo qooqan iyo duqyaankan taagan haddii qiyaamo ayna dhacayn dhacdeen sidaanunba adduunku ku dhammaan lahaa kadibna waxaa dhici lahayd in qof madluumho la dulmiyey cid u muxuu ah xaq soorta aanan la helin qiyaamo marka dhicitaankeed ayadna khayr baa ugu sugan dadka mustadacfiinta iyo ahluliimaamka ay ugu sugan weeyaan marka eh, macnaha maalinta jumca marka maalin sahlan ma ah waa khayr badan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu caleyh waali wasalam baabu saacatu baabun asaacatu saacadda qiyaama allatii asaacatu saacadda asaacatu saacadda oo allatii taasoo fii yowmi ljumcati maalin jimca ku sugan oo laysu cadday ayuu baabkan u baabyahay baabun asaacatu saacadda allatii saacaddaasoo fii yowmi ljumcati maalin jimca ku sugan cadaynteed ayuu baabkan u baab yahay saacaddaas marka waa saacad yar oo kooban oo ilaahay subxana wa tacaala addoon wax khayr u weydiista aan la arkin ilaa alla uu siiya maalinta eh, jumcaha habeenka maaha maalinta jumcada saacad saacadeeda ka mid ah ayuu nabiga ku cadayy sala allahu aleh ali wasalam can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana rasula rasulka al sala allahu aleyh waslem dakara wuxuu sheegay yowma aljumcati maalintii jimca yuu sheegay kow oo faqaalo kadibna wuxuu yidhi fiihi maalinta jumca waxaa ku dhex sugan saacatun saacad baa ku dhex sugan weeyaan io wakhti time laa yuwaafiquha uusan waafaqaynin cabdun adoon muslimun ee muslima wa huwa isagana qaa'imun uu taagan yusalii isagoo tukani yas'alu weydiista allaha la weyne weydiista tacaala kor ilaa hadii uu arintaas sameeyo oy dhacda acaahu wuusiiya iyaahu isaga ayuu siiya wa ashaara wuu ishaara nabigeena biyadii gacantiisa yuqalilaha isagoo aad u yarayna ayuu nabigeena ishaaray sal l slm marka saacad waxaa jirta ku sugan jumcada gudaheeda uu nabigeena u leh sal l slm maalinta ayada ah iyo saacadda ayada ma waafaqa qof muslim ah oo taagan oo alla subxana wa tacaala caabuda alla u tukada kadibna ilaahay wax un weydiista khayr adduun iyo khayr aakhara ilaa ilahay wa tacala wuu siiya wuxuu ku tilmaamay waa mid aad u yar culimada marka laba watiba isku qabteen laba waqtiba way isku qabteen eh, mid waa noo iman doonta insha allahu tacala saxaabada qaara ku fasiri doonaanbe waa inta imaamka markuu ku fadhiista mimbarka uu khudbada bilaabo khudbada markuu imaamka u fadhiisto ilaa salaada laga baxa salaada jumca ilaa laga ba inta udhexaysa waa qeyb qowlka labaadna waxaa weeyaan awaakhir eh, yowma aljumca maalinta jumca marka salaada casr laga baxa kadib inaha u dambeeya inaha u dambeeya labadaa qowlba wuu soo arooray weeyaan labada inay ku jirtana wax maanica ah, haba yaraata ma lahan iyo wakhtiyo kaleba <clears throat> marka labadaba qofku inuu ka raadiyo iyo meelo kaleba wax dhibaato ah kuma sugna weeyaan inkastoo laga yaaba istaagga bada bacda salaati alcasri tan ah in qofka uu istaago ood alla subxana watacala isagoo salaad dukana uu muxuu ahaa ku baryo way adkaanaysaa way adkaanaysaa allahuma inay salaada casr iyo wixii ka horreyta waa gooni laakiin xilligaas dambe way adkaanaysaa allabaryada kaleo iska caadiga unbay noqonaysaa marka in qofka alla subxana wa tacala ku weydiisto khayrkaas waqti manhi ahoo liisu diiday ayay dhex gelaysaa shan boqol iyo kob iyo afartanaad wacan abi hureyra wacan abi burdata waxaa abi burda ibna abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala li cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi saxaabi baa weydiina ninka abuu burdaa ah, asamicta miyaad maqashay abaaka aabbaha oo abuu muusa alashcari ah miyaad ka maqashay yuxadiu isagoo ka sheekeeyo can rasul rasulka al ka sheekey sal l slm fii shani saacatin saacad arrinkeed fii shani saacati aljumcati jumcada saacaddeeda arrinkeeda isagoo ka sheekeynaya miyaad aragtay ama maqashay weeyaan qaala wuxuu yidhi abuu burda qultu waxaan idhi cabdullahi bin cumar baan u jawaabayaa nacam ha samictuhu waan ka maqlay samictu waan maqlay hu aabbahay ayaan ka maqlay qoli isagoo la abi musa alashari ayaan ka maqlay weeyaane samictu yaquulu isagoo la samictu waxaan ka maqlay rasuula rasulka al hiya saacadaas maa bayna an yajlisa intuu fadhiistay intuu udhexaysa alimaamu imaamka ilaa an tuqda asala ilaa salaada laga baxa weyaan imaamka markuu mimbarka ku iyo ilaa muxuu ahaa salaada laga baxa inta udhexaysa saasuu nabigeena caday sala allahu aleh idan qaailka oo muxuu saacadaas taxdiidina waa nabigeena sala allahu alayh ali waslm ma ahan baabulqusli qabays la qabays ayuu u iyo waiibi catarrays la yuiib lismar yowm jimcati maalin jimca qofka inuu barfuumaysto ood soo cadaraysto maalinta jimcada ah soona fadli ku sugan iyo inuu sunno iyo mustaxab yahay ayuu baabkan u baab yahay qabays inkastoo masale khilaafi ay too hayo weeyaan xadiidka shan boqol iyo laba iyo todob iyo afartanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka al sal slam qaala rasuulkan wuxuu yidhi idaa jaa hadduu yimaado axadukum midkiin aljumcata salaada jimca hadduu yimaado ay araada an yatiya weeyaan hadduu inuu falyaqtasilha soo qabaysta ayuu nabig yihi sal s marba haddii qofkii mid idinka mid ah oo inuu jimco ay noqoto qabaysta loogu baahan yahay xadiidka shan iyo saddex iyo afartanaad can abi saciid laga wariyay alkhudri radia allahu tacala an arda sacad ibnu malik ibni sinaan weeyaane can inabiy nabiguna wxuu ka wari sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi alghaslu qabays la qabaysto yowma aljumcati maalin jimco la qabaysto waajibun waa waajib calaa kulli muxtalimin qof kasta oo ama baqaan gaaray ayuu ku yahay waajib ayu nabigeena sal allahu alay wasalam labadan xadii marka nabiga wuxuu leeyahy falyaqtasil ha kormayrto ha qabaysto qofkaadu jimcaduuna sidoo kale wuxuu leeya waajibun calaa kulli muxtalim maxaa marka muxuu noqonayaa ma loo qaadani mise waxaa weeyaan xaalad gooni ayaa jirtay waxaad garanaysaan nabigeena sala allahu aleyh ali aad u hijrooday oo magaalada madiina uu ugu tagay nimankii reer ayay ahaayeen iyagoon dhaqaalo badan haynin xaaladooda iska culus tahay oo xoolo jir iyo beeraley iska ah ayaa waxaa duldegay dad soo qaxootiyoobay oo ilahay darti soo qaxootiyoobay subxaana wa tacaala muhaajiriintiyaa soo duldegeen iyagana waxba gacmo maran waxba aanaan wadanin kadibna dharkii aad buu u liidan yahay qalabka nadaafadii aad buu liidan yahay intaa waxaa dheeri ah masjidka nabigeenna sal alla slam meel yar oo kooban oo aad u kulul ayuu ahaa marka dhar fiican lama wato dharyoo suuf aho aad culus oo mararka qaar aanan muddo badan la dhaqaynin qubayska laftarkiisio sidii la rabay aan loo helayn haddii la helo xitaa qalabkii lagu qabaysanay iyo cataradii aan la helayn iska taqaana dadka hadda xamaasho oo guryaha dhiso ama dhulka xaaqa ama wamaa ilaa daalika iyo dadka dhaqaalaha lah way kala duwan xagga nadaafadda oo haddii aad kan garab istaagto siduu yahay iyo kan bay u kala duwan yihiin kan catarki iyo carafki iyo udgaysi wixii ka soo udgi kana xaaladiisa iska culusta dhididkii iyo rafaadkii iyo boorkii iyo waxyaabay ku shaqaynayey waa kala duwan yihiin dadkaas noocaas ay waxay iskugu imaan jireen masjidka nabigeena sal allah alay slm masjidkan masjid yar oo kooban ayuu ahaa marka maalmaha maalin maalmaha ka ayuu marka soo galay masjidkii noocaasa ah oo dadkii soo wada xamaalayey beerihii soo falaayey xoolaha la jiray wamaa ilaa dalika salaaddii usoo wada orday marka xilligeeda la gaaray fasacuu ilaa dikrilahi aleyso amri mogta kadibna meeshii waad garan kartaan marka dhowr boqoloo qof oonan soo qabaysanin dhar fiican aan wadanin dad magaalo eh, fiican ku nool aan ahayn dad qaxooti iska rafaadsan ay ku jiraan wamaa ilaa dalika waad garan kartaan inay ka soo baxayso caraf amaba shiir aanan wanaagsanayn sidaa darteed nabigeena sal l slm isagoo halkaa ka duula ayaa marka arrintan uu faray weeyaan weliba riwaayad kale waa cadaynaysaa wuxuu leeyahay haddii aad u kormarin lahaydeen oo u qabaysan lahaydeen maalintiinnan saasaa fiicnaan leed ayuu le nabigeen sal slm xaalad saasay ahayd kadibna ilaahay subxana wa tacala arrinta wuu zuuliyey waasac noqday ilaahay baa risiq iyo haniimooyin iyo wax badan baa yimid arrinta way fududaatay culimada marka waxay leeyihiin qabayska maalinta jimca waxaa weeyaan waa waajib waa mxu waa sunna muakada weeyaan sida jamhuura ahlicilmi ay qabaan daahiriyada iyo qaal culimada ka waxay qabaan in ay mxuu ahaa waajib tahay qofkii aanan qabaysaninna haba yaraata wax ka ansaxa la arkin oo qofkaas uu baabkiisa isku toosnayn ay qaar qabaan dahriyada u bateene laakiin jamhuur ahlicilmi ama jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan in waxaa weeyaan ay sunno muakad tahay qofka muminka ah laga raba inuu inuu mxuu ah soo qabaysto weeyaan waayahay xadiidka شhan boqol iyo afar iyo afartanaad can salmaan waxaa la weri alfarisi radia allahu tacala canhu arda asaabiquuna alawaluun rag u horreeyey oo diintan qaatay ayuu ka mid ahaa waa reer faris qaala wuxuu yidhi salmaan qaala nabiy nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam laa rajulun laa yaqtasilu ma qabaysto rajulu nin yowma aljimcati maalin jimca sooma qabaysto oo wayataaharu isma soo nadiifiya ma staaac intuu awoodo min uhrin isnadiifina jirkiisa maradiisii wixii uu muxuu ah wamaa ilaa daalika timihiisii intuu awoodi karo isma nadiifiya oo yadahinu ma subagaysta min duhunihi subagiisa amaba saliidda iyo muxuuah kareemyada iyo guryaha yeelo aw yamusa ma taabto min tiibi beytihi gurigiisa catarka yeelo ma taabto uma intaa kadib yakhruju sooma baxa falaa yufariqu uusan kala geynin bayna laba qofoo saa wada fadhida uusan kala durjinin ila qofku markuu yimaado masjidka haddii boos bannaan u hel iska fariistay lakiin ragga qaar waxaa laga yaaba inay dadka saa kala durjiyaan oonan dad kala durjinin laba qof aanan kala durjinin uma intaa kadib usallii tukada maa kutiba la wixii loo qoray uma intaa kadib yunsitu aamusa idaa takalama alimaam imaamka hadduu muxuua khudbeeyo oo khudbo u bilaaba ilaa saa uu sameeyo ufira lahu waxaa loo ninka isaga ah maa baynahu inta udhexaysa inta ayada ah iyo wa bayna aljumcati alukhra ee jumcada kale jumcadaas iyo jumcada kale inta udhexayso dembi a loo dhaafaa weyaan marka qofka wuu soo qabaystay in alle intuu awoodi karo dahaaro qaadashada ayuu soo dahaaro qaatay wuu soo cataraystay wuu soo saiidaystay ama soo kiramaystay intaas kadib ayaa masjidku yimid meel alle meesha bannaan uu soo gaaray ayuu iska fadhiistay cidna kalema durjinin cidna ma ciriirinin saasuu nabigeenna sal l slem intaas markuu sameeyey kadibna ilaahay wuxuu qadaray subxaana wa tacaala oo sunno ayuu iska tukaday kadibna khatiibkii markuu khudbada bilaabayna wax kale kuma mashquuline khaiibka ayuu dhegaystay haddii arrinkaas uu sameeyo dembigiisa ayaa loo dhaafaa maalinta iyada oo jimcada laga bilaaba ilaa jimcada kale laga gaaro weyaan waa fadli aad weyn ilah subxana wa tacala uu jimcadan u yeelay baabu fadli tabkiiri ukalahitaan iu degdeg loo degdega ayuu u fadliga uu leeyahay ila ljumcati salaada jumca loo degdego xadiidka shan boqol iyo afar shan iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu tacala ana rasula rasulka al sl slm qaala nabigeena wuxuu yidhi man iqtasala qofkii qabaysta yowma aljumcati maalinta jumcada qabaysto ghusla janaabatin qabayska janaabada loo qabaysta qabays la tooa u qabaysta weyaan huslanka qusli janaaba qabayska janaabada loo qabaysto xagga tilmaamaha oo de in lo weyse qaato in waxa weyaan timihii laga bilaabo in jirka lagu camimo wamaa ila dalika ariiqadii qabayska waajibka ah oo janaabada loo qabaysanayo mxuu qabaysto uma intaa kadibna raaxa u kallaho uma kadibna raaxa kallaha oo masjid u kallaha fakaanama wuxuu la too yahay qaraba mid muxuu alla ugu dhowaaday badanatan hal neef ah oo geelah neef geel ah qof alla ugu dhowaaday ayuu muxuu aha la too yahay weeyaan waman raaxa qofkii kallaha fi saacati aaniyati saacadda labaadna baxa weeyaan fakaanama wuxuu la too yahay qaraba qof alla ugu dhowaaday baqarata neef a weeyaan waman raaxa qofkii fakaanama wuxuu la tooyay qaraba qof all ugu dhawaaday kabshan neef mxuu ahaa wan ugu dhawaaday alla subxana wa tacala aqrana ee geesala waman raaxa qofkii u kallahaa fi saacati araabicati saacadda afaraad fakaanama qaraba qof alla ugu dhawaaday ayuu la tooyahay dajaajatan neef dajaajatan digaag ugu dhawaaday weeyaan waman raaxa qofkii u kallahaa masjidka fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad fakaanama wuxuu la tooyay qaraba qof all dhawaaday baydatan ukun weeyaan faida kharaja haduu bahadduu soo baxa alimaamu imaamka xadarat ilmalaa'ika malaa'igta ayaa soo xaadirta oo soo fadhiisata yastamicuuna dikra dikriga muxuu ahaa iyo khudbada iyo wacdiga la akhrina ayagoo dhegaysta albaabada iskaga soo tagaan oo gudahay soo galaan saasuu nabigeen leh sal allahu alay waslem loo uula inta loo fuula oo shariifka loo tag hanaga aamusi sig sig si kale kuma aamusa in shariifkan loo tago uu xagga uu sheego weeyaan saas noo yeel khair laa kusiiy baab اأdاni adaanka ayuu u baab yahay yowm اjimcati maalin jimca la adimo iyo fadliga uu leeyahay iyo goorta la adimo ayuu u baab yahay xadiid شhan boqol iyo lix iyo afartanaad can isaa bn yaziid waxaa la wari qal wuxu uhi saa'ib ina اlأdaana adaanka yowma اljimcati maalin jimco la adimo kaana wuxuu ahaada awaluhu bilowgiisa xiina goor yajlis uu fadhiista alimaamu imaamka ina alaadaana aadaanka oo yowma aljumcati maalin jumca la adimo kaana wuxuu ahaaday awaluhu bilowgiisa xiina goor ayuu ahaaday yejlisu limaam imaamka u fariista yowma aljumcati maalin jumca cala mimbari mimbarka u fariista weyaan fii ahdi rasul rasulka al sl sl zamankiisa iyo wa abi bakrin abi bakr iyo wa cumara cumar radia allahu tacala canhuma falamaa kaana markuu ahaaday fii khilaafatihi cumaana sayd cumaan khilaafadiisa radia allahu tacala canhu arda oo wa kauruu saxaabada aad u tiro amara wuxuu faray cumaanu sayd cumaan yowma aljumcati maalinta jumcada biladani aali aadaanka saddexaad ayuu faray weeyaan fa udina bihi waa loo adimay cala zawra meesha zawra la yidhahda oo dhanka galbeedka ka xigta masjidka nabiga oo suuqana ku dhegnayd in lagu adima ayuu faray weeyaan fa habata wuu sugnaaday almru arinka calaa dalika arrinkaas ayuu ku sugnaaday weeyaan xadiidkan asxaab la adimo hal aadaanan buu ahaan jiray iyo aqimitaankaoo labays aadaanka koobaad caadiga ah oo imaamka markuu ku fariistay mimbarka ahaan jiray kadibna aqimitaankii uu ka dambeeyey sayid cumar eh, nabigeena ala sl waqtigiisii sal alla l iyo sayid cumar wakhtigiisii iyo waxaa weeyaan iyo nabigeena waqtigiisa nabiga ala sl slam iyo sayd eh, abubakar iyo sayd cumar saddexdaas waqtiba aadaanka saasuu ahaan jiray markii khilaafadii la gaaray sayd cumaan radia allahu tacala anu arda kadibna dadkii ay tiro bateen oo aadaankii in la maqla u culsaaday dadka mararka qaarna aadaankii xitaa haddii ay maqlaan dambe ayna soo diyaargaroobi karin oo waxun jawaani badan u fiiriyey dhanan badan u fiiriyey ayaa amar wuxuu ku bixiyay cumaan in dhanka suuqa meel ku taallo zawra la yidhahdo oo suuqa dadka inta badan waa taqaana suuqa la jooga oo laga irsaaq raadsanaya loo badan yahay meel kudheg ku dhegan ayuu marka aadanka saddexaad in la aadimi faray aadanka sadeaad muxuu kala jeeda aqiimitaankia saddex ku ah aadanka koobaad oo wakhtiga jumcadan la gaarin la addimo iyo aadanka labaad oo imaamku markuu ku fadhiisto mimbarka la addimo iyo aadaanka iyo aqiimitaanka oo kan saddexaad uu ku tilmaama saas ayuu faray kadibna arrin saas ay ku sugnaatay oo ilaa saas ay ku socotaa ayuu leeyahay eh, radia allahu anhu arda xadiidkan annaga masjidkeennan iyo masaajidyo badan sida asalka ah halkaas hore ayaa lagu socdaa oo watigiisay mxuu ahaa waqtiga nabigeena calahi sl slaam iyo sayd abubakr waqtigiisii iyo sayd cumar waqtigiisi xaaladsa ay ayaa la sameeyaa ma laba aadanaa halkan oo maya aadaankaas iyo aqimitaanka labada unbaa jirta weyaan laakiin hadda ard alxaramayn oo kale hadda xaramka kale labada masjid masjid anabowi masjid alxaraamka ariiqada ayada ayaa weligu socdaa oo aadaan hore ayaa jira oo waqtiga ka horeeyo ummadda si ay usoo diyaargarow iyo bilaabaan sidii lagu socday lagama bedelin sayd cumaan waqtigiis ilaa hadda sidii ay ku socotaa weyaan sidoo kale masjid alxaraamkana waa noocaas oo waqtigon la gaarinaya aadaanka horlaadima markii xilliga imaamka uu fuula mimbarka kadibna kii wakhtiga nabigeena cala sl slam jiri ayaa sidaa loo sameeya weyaan marka ciddii ku socota kan hadda annaga aan ku socon oo nabigeena calayhi salaatu salaam kiisi ku socota laa bas waa ariiqa nabigeena cala sl slam ciddii ku socota kii sayd cumaanna amarka nabigeena cala sl slam calaykum bisunnatii wasunnati khulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi marka wax dhibaata ay culaysa oo kan iyo kanba ku sugan ma lahan weeyaan saas ayaa marka ayaa la ogaanaya ayb baabu lkhubati khudbada baabkeeda weyaan baabkan ama khudbad ayu u baab yahay walinsaati dhegaysi la dhegaystolaha khudbada la dhegaysto xadiid shan boqol iyo todoba iyo afartanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu cbdullahi bn kaana nabiya nabigeen wxu sal slm yakhtubu mid khudbaya qaa'iman isagoo taagan ayuu nabiga khudbada akhrin jiray fadhi nabigeenna kuma akhrin jirin khudbada uma intaa kadibna yaqcudu uu fadhiisan jiray waa qeybta koowaad khudbada koowaad weeyaane uma intaa kadibna yaquumu uu istaagi jira nabigeena calahi slat slam kamaa tafcaluuna sidaad samaysaan alaana hadda sida hadda aad samaysaan oo in nabigeenna khudbada isagoo taagan uu bilaabi jiray kadibna uu fadhiisan bilaabi jiray sida hadda aad samaysaan ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu arda maxaa loo yeeli alcilmu cinda allahi caza wajal baabu lkhubati weliba anaga hadda yeelitaankaas waana anfacay annaga hadda haddii aan muxuu ah dadka caajimta nahay oo carabiga aanan aqoonin wax badan bay noo tartay in khudbadii horena laga dhigo carabi laga dhigo tan dambena soomaali laga dhigo ay naga anfacday weeyaan laakiin khudbada in laba jeer fadhigu udhexeeyo ayuu muxuu ahaa nabigeena samayn jiray sala allahu aleh waslem xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo afartanaad can jaabir bni cabdillahi waxaa radi allahu tacala anhu arda qaala kaana rasul rasulka all sal slm idaa khaطba hadduu khudbeeyo ixmarat waxaa casaan jiray oo guduudan jiray caynahu labadiisa indhood aad bay u guduudan jireen wa calaa sawtuhu codkiisana kor buu aadi jiray washtada qadabuhu caradiisana aad bay u darnaan jirtay xataa kaanahu haba isaga oo xataa kaanahu haba isagaoo mundiru jeyshin ciidanka diga qof ciidanka digaa siduu yahay ayuu nabigu u dhaqmi jiray yaquul wuxuu dhihi jira nabigeena calayhi sala slam sabaxakum uu idinku waabariistay wamasaakum uu idinku galabaystay cadowga waa ibliiskii iyo naftii amaarada bisu ahayd iyo dunuubtii iyo xumaantii weeyaan iyo sidoo kale kufrigii wayaquul wuxuu dhihi jiray bucuudti waa liisoo saaray ana aniga oo nabi maxamed iwa saacadda qiyaama ka hatayni saanoo kale noola soo saaray saasuu nabigeen dhihi jiray sal slam wayaqrinu nabiga wuxuu isku xiri jiray bayna isbicayhi labadii safarood asabaabata maruusatada iyo walwustaatandhax ayuu nabiga saa iskugu xiriirin jiray calayhi salaatu wasalaam wayaquul wuxuu dhihi jira amaa bacd intaa kadib faina khayra alxadiidi hadal kan ugu khayr badan ayuu ahaaday faina khayra alxadiidi hadalkan ugu khayr badan ayuu ahaaday kitaabullahi kitaabka faina khayra alxadiidi hadalkan ugu khayr badan kitaabullahi kitaabka alla weeyaan wa khayru lhadyi hanuunna kan ugu khayr badanna hadyi muxamadin nabi moxamed hanuunkiisa way sal l slm ama hudaa muxamadin nabi moxamed hanuunkiisa way sal l slem wa shara lumuuri arrimo kan ugu shar badanna muxdathaatuha kuwooda lasoo dirsiiyey weeyaan umuurta diinta ah kan ugu sharta badanna waa waxyaabaa lasoo diriyey wakulu bidcati bidcana arkana dalaalat waa baadinimo uma intaa kadib yaqul nabigan wuxuu jir sal slm ana aniga ayaa awlaa ku xaqnimo badan ilaalintiisa iyo xanaanayntiisa bikulli muminin mumin la arka min nafsihi naftiisa aniga ayaa kaga haboon inaan xanaaneeyo inaan kawarhayo inaan u dhimriyo inaan mas-uulka noqda aniga ayaa qofka muminka xitaa naftiisa anaa ugu haboon weyaan saas anaa ugu haboon uga owleysan man taraka maalan qofkii dhinta oo maal ka taga fali ahlihi reerkii uu ka dhintay ayaa maalka iskala aniga haba yara dan kamalihi waman taraka daynan qofki dayn ka taga oo dayn lagu leeyahayna aw dayaacan amaba cid dayacmayso dayaca waxaa la yidhahdaa man laa yastahilu binafsihi qofka aanan isaga isku tashan karin oo in la caawiyo u baahana caruurti yarayd iyo dumarkii iyo wixii lamidka ah oo in la xanaaneeya u baahan ayaa dayaca la yidhahdaa weyaan waman taraka qofki ka taga dayaacan cid aan isku tashan karin qofkii ka tagoo mumin ana fa ilaya aniga xaggayga ay ahaatay dayntii iyo dayaacaas ani xaggayga ayaa la soo aadinaya ani xaggaygaa lasoo marinaya wa calaya dushayda ay saarantaha wey dayntiin anaa bixini oo nabi maxamed a liga raba calayhi salatu slam dayaacaas iyo ciddaas muxuu ahaa aan isku tashan karinna aniga ayaa mas-uuliyadda darbarka saaran ayuu nabigeeni dayn miyaa lagu leeyahay hadii la yidhaahda maya nabigu ku tukan jiray alayhi sla haddii cid ay daynta dhabar cid daynta dhabarka saarata la helana wuxuu dhihi jiray kadibna ninkaas ayaa daynta la saaray uu tukan jiray mar labaad haddii intaba la waayo oo cid daynta iyada ah haba yaraatay dhabarka saarata la waayo dayna lagu leeyahay nabigeen wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum qofkiinaan iyo saaxibkiinaan adinka ku tukada adinka ayaa salaadiisa lidinka raba aniga kuma tukan karaasuu nabig dhihi alayhi slam kadibna alla wuxuu soo dejiye subxaana wa tacaala النبي أولى bilmuminiina من anfusihim ayuu soo dejiyey ilaahi subxana wa tacaala kadibna nabigeenna calayhi salatu slam waatan uu leeyahay ana axaqu ana wlaa bikulli muminin min nafsihi man taraka maala faliahlihi waman taraka dayaacan aw daynan failaya wacalaya marka nabigeena calayhi sala slam intuu noolaa wax alla qofkii qof alla muslimo qofkii dayn lagu yeesho amaba qofkii dad dayacan ka tago nabigeenna calayi sla slam isaga ayaa dhabarka saaran sidoo kale waxaa loo baahan yahy marka umaraa almuminiin dadka muslimiinta madaxdu ah boqorada madaxweyneyaasha iyo wixii la midka ah, in ay booska nabigeena cala sl buuxiyaan oo qofkii dayn lagu leeya mumin oo dhinta ay ka bixiyaan qofkii caruur iyo muxuu ahaa waxmakasta iyo maato ka tagana iyaga dhabarka ay uritaan arrinta ayadoo arrin aan laga maarmayn hadda waxaad arkaysaan oo dayacan oo masaakiin iyo ah, dadka madaxda ayaa laga rabaa inay dhabarka saartaan iyaga mas iyaga ayaad booskii nabigeena calahi sla slam taagan wa hada alasaas marka arinta ayaa loo baahan ya weyaan in la sameeyo xadii شhan boqol iyo sagaaliyo afartanaad can abi waa'il waxaa laga wariyey qala wuxuu yidhi abu waa'il khaabanaa waxaa noo khudbeeyey camaar camaar ibnu yaasir waa raggii mustadcafiinta aha oo ugu horreeyey dad soo islaama la dhibaatayn jiray ayuu ka mid aha radi allahu tacala an arda khaabanaa waxaa noo khudbeeyey camaarun camaar ayaa noo khudbeeyey camaar ibnu yaasir weeyaan sabran ala yaasir fa ina mawctikum aljanna waa hooyadii aabbihii ninkii la deli jiray asna la cadaabi jiray la dhibaatayn jiray weyaan habanaa camaaru camaar ayaa noo khudbeeyey fawjaza wuu soo gaabiyey waablaqa wuuna ku xildheeraaday khudba baliiqa oona gaaban ayuu noo jeediyey falamaa nazla markuu soo degay ood mimbar ka soo degay qulnaa waxaan idhi yaa abalyaqdaan abalyaqdanu kunyadiisa ayaa saa ahayde laqad ablaqta waad ku xildheeraatay khudbadii oo khudba baliiqa ayaad jeedisay awjasta waadna soo gaabisay falow kunta haddii aad ahaan lahayd tanafasta mid xogaho ku yara xildheeraada ama ku yara neefsada macnaheedu maxay tahay inaad yaro dheerayso inaad yaro kordhiso oo intaan hadda yaro kooban in ka yara kororsan aad noo khudbayso khudbadan baliiqa ah oo cajaa'ibta badan ayaa fiicnaan lahayd falow kunta haddii aad ahaa tanafasta lakaana xasanan arrintaas ayaa wanaagsanaan leed weyaan faqaala wuxuu aniga samictu waxaan ka maqlay rasul lahi baan ka maqlay sal slm yaquuli isagoo tuula salaati rajuli qofka salaadiisa dhirarkeeda iyo qisara khudbatihi khudbadiisa gaabinta lasoo gaabiyo mainatun waxay calaamad u tahay min fiqihi inuu faqiih qofkaas yahay oo qof fiqiga u dhaadhacay u yahay ayay calaamo u tahay weyaan fa atiiluu dheereeya asalaad salaada dheereeya waqsuruu gaabiya alkhudbata khudbada gaabiya wa ina min albayaani fasaaxada ayuu ka mid ahaaday sixran sixir ayuu ka mid ahaaday weyaan xadii muxuu ahaa aarkan xadiidkan uu ka waranaa ninka la yihahda abu waail camaar bnu yaasir khudbadaas uu jeediyey khudbo gaaban oo aad mxua dheer ayuu jeediyey kadibna wuxuu yidhi abalyaqdanu haddii aad noo kordhin lahayd xogoo baasho aad noo yarbiiran lahayd ayaa ficlaan lahayd noo ziyaadan lahayd markaasaa wuxuu yidhi nabigaanaan ka maqlay alai slat qofka inuu salaada dheereeyo khudbadana gaabiyo waxay daliil u tahay calaamo u tahay inuu qofkaas qof fiqiga u dhaadhaacay u yahay ayay calaamo u tahay weyan saas ayaa nabigeena ka maqlay sal allah alay slam markaasaa wuxuu amar ku bixiyey in salaada la dheereeyo khudbadan la gaabiyo intaas ayada marka khudbada dheer iyo salaada gaaban in cagsigeeda ay sax tahay ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh waali waslem lakiin mararka qaar waa dhici karto xaalada inay soo marta sida xaajat alwadaaci oo kale nabigeena cala sl iyo khudbooyinka qaar oo muxuuah maqaasidla in la dheereeyo salaada in la gaabiyo way dhici kartaa laakiin asal ahaan in khudbadana la gaabiyo salaadan la dheereeyo saas ayaa asal weyaan laakiin su-aasha waxay tahay markii la leeyahay salaad ha la gaabiyo khudbana ha la dheereeyo salaadii tusaale ahaan qof wuxuu ku tukaday siduu nabigeena ala sl ahaan jiray khalaada jumcada waa noo iman doonta insha allahu tacaala wuxuu ku tukaday sabixisma rabbika lacla iyo suurat alkhaashiya ku tukaday macnaheedu maxay tahay in khudbada laga gaabiyo suurat alkhaashiya iyo in laga gaabiyo muxuu ahaa suura laga gaabiyo suurat alacla laga gaabiyo miya miyay ahaanaysaa maya gaabida lagu sheega waxaa weeyaan bixasab wa khudbooyinka dhadheer oo aadku dheer hala gaabiya loola jeeda ee macnaheeda ma ahan in suurat alacla iyo suurat alhaashiya in laga gaabiyo khudbada macnaheeda yaan laga fahmin ikhwaani oo hadhihina muxuu markuu wadaadka intuu khudbo yaro dheer oo soddon daqiiqa ama labatan iyo shan akhriyo kadibna suurat alacla iyo suurat muxuu ahaa akhriyo suurat alhaashiya akhriyo kadibna fiqhi waa la yihahda ninkan ma lahan macnaheeda saas maahan macnaheeda saas ma waxaa loola jeedaa khudbooda khudbada waxaa loo fiirina caadada khudba dheer tee la dhihi karaa khudba gaabanna tee la dhihi karaa amaa muxuu ahaa salaada xaggeed nabigeena cala sla slam sida noo imaan doonta suurat alaclaa iyo suurat alkhaashiya waa ka sugnaatay suurat aljumca iyo suurat almunaafiquun ayaa ka sugnaatay wakhayriha marka khudbada marka iyo salaadda marka laga hadla waxaa weeyaan bilxasab salaad ahaan gaabinteeda waxaa loo fiirinayaa salaad gaaban tee lihi kara tee gaaban muxuu ahaa qiro gaaban tee lihi kara tee dheerna tee kara sidoo kale khudbada tee teen dheer lihi kara tan gaaban lihi kara marka macnaheeda ma ahan in lisu fiiriya salaad iyo khudba saas ma ahan macnaheeda saas ma ahan weyaan marka saa loo fahmo ayib xadiidka شhan boqol iyo kontonaad an jaabir bn samrat waa lg radi alahu taala anhu arda qala wuxuuhi jaabir kuntu waxaana usalli mid tukada maca rasuulila nabigaan la toogan jiray sal slam fa kaanat waxay salaadu salaadiisa asdan dhexdhexaad aadna uma dheereen aadna uma gaabnayn wa khudbatuhu khudbadiisana qasdan mid dhexdhexaaday ahayd aadna uma dheereen aadna uma gaabnayn weya xadiid shan boqol kow iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda ana rasul rasulka sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi qulta haddii aad tidhaahdo lisaaxibika qofka jiiraankaaga saaxiibkaaga oo ku ag fadhiyo yowma aljimcati maalin ansit ams haddii aad u tiraahdo ama ku tiraahdo walimaamu imaamkan yakhtubu khudbo ku jira faqad laqowta lagwi iyo cantarabaqash iyo hadal aan loo baahnayn ood imaaday qofkii laqwi la imaadana jumcadii way ka halaabaysaa weyaan saasuu nabigeena cadey sal allah alay slam shan boqol iyo laba iy kontonaad can abi hurayrata radi anhu arda can nabi nabig wuxu ka ri sal slm qaala nabigeen waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a ah, laqwigaas hadda ismalihi cid soomaaliyeed ama qof soomaali ah oo khudba lagu jira ayaa sheeka iyo xadiis caadia ah iyo aan mxuu ahaa hasawna meel u ismalihi sida badan dumarka mararka qaar uu ka dhaca ayaga mararka qaar way ka fakanaysaa uma badna laakiin laakiin uma badna qof soomaalida dhanka isaga ah tarbiya fiican baa gashay marka imaamkii khudbo ku jira xataa wakhtiyada hore oo dacwada ay tabarta darnayd marba haddii masaajida la imaado waa la aamusi jiray weliba waxaa la samayn jiray khatiibka waxaa daba socon jiray ood garanaysaan ninka muadinka ah oo akhrin jiray ansituu ansituu man takalama faqad laaa waman laaa falaa jumcata la saasuu daba socon jiray muadinka ama nin kala daba socon jiray imaamka marka cid dhawaaqi jirtay lama arka laakiin markaad caalam alislaami meesha iskugu yimaadaan waa xaramaynka waa taqaanaan maka iyo madiina wa caalam alislaami qofka raba jahliga amaba diinta iyo aqoonta taalle inuu ogaado xaramaynka ha tago intaan yaroo muxuua hanuuntay intaan yaroo muxuua diinta baratay intaan yaroo qur xifdisay inta waxbaha ku katsoomina caalam alislaami sambolka iyo muxua cayinada xaaladooda qofki inuu ogaado raba xajkaa taga iyo cumradaha taga waxaad arkaysaa markii khudbada la bilaabo dad ay khudbo u bilaabanaynin miaat casharaat bal miaat sheekadii caadiga ahidoo la wada telefoonkii sheekadii weliba khaasatan qaybaha dambe oo iyo barxadaha iyo cunacunkii iyo sheekadii iyo muxuu aha saawihii iyo kaftankii iyo qosolkii iyo eh, muxuu aha faracyaarkii iyo sheekadii caadiga ahaydaa siduu soconi weliba qolyaha shaqaalaha oo bangaladeeshka iyo dadkaas xoogsatada oo halkaas ri usoo doonteen ilah subana watacala ku irsaaqay ummaddana ku badbaadiyey oo meeshaas yimaadaan ayaa u badan marka xataa xajka dad soo xajiya caadiga waad arkaysaa marka waxaad ogaataan in arintan tarbiyadan iyo qur-aankan iyo howlaan aan haysano in badan oo ummadaha aan la siinin markaad masaajidyaha tagto tusaale ahaan xaramka oo kale ama masaajidyaha ku dhegan xaramka waqtiga xajka la jooga odayaasha sideed hijiryaalka iyo dadkaas iyo ummadaas maanta laba tank ay hordoonayaan saasay ufadhiyaan salaada isagoo ala adimay gurigu ka baxay meel kale ku haasaabo ma lahan masjidku fadhiyaan iska hurdaya marka saas qur lama yaqaano wax kaloo la yaqaano malaa ugu fiicana tasbixi ku ag hurdi intuu muxuu subxan allah marka waxaan kala jeedaa marka ummaddan soomaaliyeedna dhammaantood dhammaan nin walba wuxuu kala baxayaa kitaabka qur marka nicamta ilahay u nisi subxana wa tacaala oo in la ilaaliyo horay la wada ummadaha kalena waxaa weeyaan la gaarsiiye u baahan ay ka mid tahay ood wa tacaala waayahay xadiidka shan boqol iyo laba iyo abi hurayrata a radi allahu tacala anu arda can nabi nabigena wxu kuri sal sl qal nabigena wuxuu man iqhtasala qofkii qabaysto uma kadibna ataa yimaada aljumcata salaada jumca oo fa sallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaro ilaahay u qadaray wa tacala oo salaada uma intaa kadib ansata dhegayso u dhagraarici aamuso xataa yafruqa ilaa uu ka baxa khaiibka min khudbatii khudbadiisa uma yusallii la tukada macahu khaiibka la tukada iyo ufira waa loo dhaafa lahu isaga maa baynahu isaga inta udhexaysa oo jimcadaas wayan o bayn jumcati ukhra jimcada kale inta udhexayso ayaa loo dhaafaa iyo wa fadlu alaaati ayaamin saddex maalmood oo dheeri ah toban maalmood ayaa dembigiisa lagu dhaafaa weeyaan qabays masaajidka imow wuxuu rabbi kuu qadara tuka kadibna imaamka dhegayso la tuka intaas iyada qofka ilah wuxuu kusina subxaana wa soo socotay jimcadaas inta udhexayso iyo saddex maalmood ee dheerisii ah intaas intu dhexayso dembigi in loo dhaafo saqaairta ayaa mxua ah lagu qaydaa inkastoo fadliga ilahi subxana watacala waasic yahay yakfir liman yashaa ilahay qofka rob dembigiisuu dhaafa weyaan baabu taxiyati almasjidi masaajidka salaamtiisa iyo salaada masaajidka lagu salaama ayuu baabi baabkan walimaamu imaamkan yakhtabu isagoo khudbayna imaamka khudbayna haddaad timaado iska fadhiisanaysaa mise masaajidka waad salaamaysaa labada ragcoo mxuuah masaajidka lagu salaamo weyaan xadiidka shan boqol laba iyo kontonaad can jaabir bn cbdillahi waxaa radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm wa huwa yakhtubu asagoo khudbo ku jira wuxuu nabigan yidhi hadalkaas wuxuu ku sheegay khudba ku sheegay idaa jaa hadduu yimaada axadukum midkiin walimaamu imaamkan yakhtubu u khudbayna aw qad kharaja amaba imaamka uu soo baxay ood inaad khudbadii u soo baxay weeyaan ood ku dhex jiro masjidkii falyusaliha tukada rakcatayn laba rakca tukada weeyaan baabun maa yaqra'u qofku wuxuu akhrina ayuu u baab yahay fii salaat jimcati salaad jimc maaa la arinaya suuradaha la arinaya maxay yihiin xadiid shan boqol iyo afariy kontonaad can nucmaan bn bashir waxaa laga radi allahu tacala canhuma qala wuxu nucmaan kaana rasul lah wuxu sal slm nabigeenna yaqra'u mid akhriya fi lciidayni labada ciidood ciid ilfitri oo hadda calaamadeheedii ay muuqato ila ramadaan hadduu yimaado oo marba ramadaan la galo ciidilfitri calaamadeheedii aa muuqanay sooma fi oo ciidulfidriga ciiduladxa weeyaan iyo fi ljumcati salaada jumca wuxuu akhrin jiray bisabix isma rabbika lacla ayuu akhrin jiray suuraddaas iyo wahal ataaka xadiidu lhaashiya ayuu nabigaan akhrin jiray sal slm qaala wuxuu yidhi saxaabigaas nucmaan ah waida ijtamaca alciidu ciid haddii ay la kulanto ay kulmaan ah waida ijtamaca haddii ay kulmaan alciidu ciida iyo waljumcatu salaada jumca fii yowmin waaxidin hal maan haddii ay kulmaan yaqra'u bihima labadaas ayuu nabiga akhrin jiray aydan fi salaatayn labada salaadood salaad lciidi iyo salaad jumcahana saasuu nabigeenu ku akhrin jiray sal slm xadiidka Eh, nucmaan ibn bashiir siduu nabigeen ahaan jira ka warramaa in eh, labadaas suuradood la akhriyo ayuu nabigeenna ahaan jiray caada u ahaan jirtay alayh sl sidoo kale haddii ay ciiddii iyo jimcadii kulantana ayadna ciiddina saasuu ku ahrin jiray jimcadina ku ahrin jiray marka masalaha halkaa ku jirta masalada waxay tahay haddii ciid iyo jimco ay kulmaan in la dukada waa asal dhib ma lahan qofka inuu mid ku kaaftooma marba hadduu ciiddii soo dukada inuu jimco iska dhaaf ma u saas ayaa waxaa weye jamaahiir ahlicilmi saas ayay qabaan weyn wallahu aclam inuu qofka ciid iska dhaafi karo inuu cafwan iska dhaafi karo jumca baabun maa yaqra wuxuu akhrinaa fii fajri jumcati salaada jumca fajarkeeda maxaa la akhrini xadiid shan boqol iyo shan iyo kontonaad can ibni cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slem kaana nabigen waxaa yaqra'u mid akhriya fii salaati alfajri salaada fajr wuxuu akhrin jiray yowma aljumcati maalinta jumca aliflaam miim tanziil aliflaam miim tanziil kitaab ilaa raybi fii min rabbi alcaalamiin asajda suurad sajda ayuu akhrin jiray nabigeena ala sl slam iyo wahal ataaka xadiiu lhaashiya afan wahal ataa cala insaani xiinu min adahri lam yakun shayan madkuuran labadaas suuradood ayuu nabigeena akhrin jiray sal slm wa ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh ali waslem kaana wuxuu yaqra'u mid akhriya fii salaati ljumcati salaat jumcana suurat ljumcati suurat ljumca iyo walmunaafiqiin ayuu nabigeena akhrin jiray sal slm labadaas shayba nabigen waxaa u bannaan jirta nabigeena ala sl slam inuu salaada salaada fajar cafwan salaada jumca wahal ataaka xadiiu lhaashiya iyo suura sabisma rabika al akhriya u badnaan jirtay mararka qaarna wuxuu akhrin jiray suura ljumca iyo suurat lmunaafiquun baabu salaati bacda aljumca salaada jumca marka laga bax kadib maxaa la samayni maxaa la tukani xadiidka shan boqol iyo lix iyo kontonaad can abi hurayrata al radi allahu tacala canhuma radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qala rasul wuxu yih sal slm ida salla axadukum midkiin hadduu tukado aljumca salaada jumca falyusaliha tukada bacdaha salaada jumca gadaasheed arbacan afar ragca tukada weeyaan baabu wujuubi ljumcati salaada jumca waajibnimada ayuu u baab yahay iyo wataqliidi adkayn la adkeeyo oo laisku adkeeyo fii tarkiha ka tagitaankeeda qof ka taga inuu dhibaato la kulmaa dembi weyn uu ku dhaca lagu adkeeya ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiid shan boqol iyo toddoba iyo kontonaad can cabdilaahi ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala wa abi hurayrata radi allahu tacala canhu annahumaa labada saxaabi samica laba nin oo mukiriina iskugu tageen muxuu xadiidkan samica waxay maqleen rasuulahi bay ka maqleen sal sl mi quli isagoo calaa acwaadi mimberihi mimbarkiisa laamahiisa mimbarkiisa u lahaa laamihiis waa mimbarkiisun mimbarka wuxuu ka samaysnaa laamo la isugegeeyey soomaho qaar la dadbay qaar la gudbay qaar la taagay wamaa ilaa daalika marka laamahaas isagoo dushiis saaran ayuu nabigeenna isagoo lan ka maqlay layantahiyanna haka reebtoomana haka reebtoomana oo reebtoomana aqwaaman qolo can wadcihim ka tegitaanka ay ka tegayaan reebtoomana aljumcaat jimcooyinka ay ka aw amaba laa yahtimana allahu alla wuxuu dabooli doonaa calaa quluubihim quluubtooda ayuu dabooli doonaa uma intaa kadib layakuulunna waxay ahaan doonaan min alkhaafiliina kuwa hilmaamsan oo qalbigooda wax gala aan la arkin qur-aan ahrila ma galo duco ahri ma galo muxuu dikri ahri ma gala wacdi waxba ma gala qalbi daboolan ayuu noqon doonaa haddii ay iska dhaafi waayaanka tegitaanka ay ka tegayaan salaadaha jumcada marka dadka ka shaqaysto meelaha fogfog oo muminiinta iyo muslimiinta ay ku badnayn khatartan ay ku jiraan sida dhabta ah ay ku jiraan Eh, tusaaleahaan hadda eh, dad waxaa jir laga yaaba inay ka shaqaystaan tuulooyin aad u fogfog oon masaajid lahayn kenya inta badan tuulooyinka tuulo kasta haaliban masaajid baa ka jira oo waa lagu tukadaa laakiin dalalka qaar sida south africa oo kale qofka waxaa laga yaabaa sanad kaamilah ama laba sanoo kaamilah inuusan jumco iyo jamaaca tukanin oo qolkaas yar iyo gurigaa yar muxuu ahaa iyo meeshaas yar oo locationka ku jira uu halkaas ku jira sidoo kale dadka yurub iyo maraykan jira iyagana saasoo kale inay ku dhacdaa laga yaabaa iyo muxuu dalalka dibadda arrintan waa halis soo food horaanba dalka gaalada iyo meelaha aan jumcadii jamaacada lahayn in la jooga iyadoo lasii diidana haddana qofka waxaad gaaraya heel qalbigiisa la daboola marka qofka inuu iska soo fuuday meelaha iyaga oo si degdeg iyo intuu awoodi kara inuu ka soo taga inuu ku dadaalo lagama maarmaan si diintiisa ay ugu badbaado leanna qalbiga hadduu daboolmo oo iimaankii iyo e, riadii iyo umaniinadii iyo waxaa weyaan khayrkii gelitaankiisa laga daboolo qofka maxaa u yeela marka jismigaas wuxuu tara lama arka weyaan xadiidka shan boqol iyo sideed iyo kontonaad can cabdilahi bni mascuud waxaa lagu taala anhu arda radi allahu anhu arda ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi liqowmin qolo wuxuu yidhi yatakhalafuuna kadibna can jumcati jumcada kadib dhacan wuxuu ku yidhi laqad hamamtu waxaan damcay an aamura in anfar rajulan nin anfara yusalii binnaas dadtujiih nin e, e, naaib ii noqdo oo salaad dadka bixiy inaan fara uma intaa kadibna uxariqa aan ku guba calaa rijaalin rag yatakhalafuuna uxariqa aan ku guryo guba ama aan guba calaa rijaalin rag oo yatakhalafuuna salaad kadib dhacaan aan guryahooda ku gubooyeen cala aljumcati cafwan laqad hamantu waxaan damcay an amura inaan far rajulanin yusallii dujiya binaas dadka uma intaa kadib uxariq aan ku guba calaa rijaalin rag oo yatakhalafuuna kadib dhacaan can aljumcati salaad jumca buyuutahan guryahooda weeyaan saas ayaa nabigeena damca u yili alah slat slam riwaayaad kale ay waxay caddaynayaan nabigeena inuu muxua u diiday dadka masaakiinta ilmaha iyo dumarka iyo jamacada waajibka iyo waajib ku ahayn oo guryaha jooga naxariis au naxariisana hadii ayn ahayn guryaha ayaan kugubi laha ayuu leeya weyaan alfaslu taani fasalka labaad salaatu lciidayni labada ciidood ma la daale ya ya ma wadnaa ayib alfaslu taani fasalka labaad afurka kusuga <laughs> alfasl tani faslka labaad salaat lciidayn labada ciidood salaadooda muxuu fasl yahay baabu salaat اciidi salaada ciidda ayuu baab yahay qabla khudbati khudbada ka hore xadiid shan boqol iyo sagaaliy kontonaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi ibni cumar cabdullahi bn cumar waxaa laga wari qala wuxuu yidhi ibn cumar kaana rasuulka al wuxu sal l slm iyo abu bakrin abu bakr iyo wamar wa cumaru cumar ama wa cumara cumar yusaluuna kuwa tukada alciidayn labada ciidood qabla khudbati khudbada ka hore ayaa labada salaadoo ciidda ay tukan jireen weeyaan marka salaad laga hormariyo khudba laga hormariyo salaada ma jiri jirin wakhtiga nabigeena calayhi salatu salaam iyo wakhtiga abubakar iyo wakhtiga cumar wakhtiga cumaan waqti ali lamid ahayd laakiin xilli dambe oo niminka reer bani oo dadka ay qaar ka a naceen ilaan markuu qofka madax noqdo inta badan waa la naca lidaalika hadda qofka aduu sanadkan madaxweyne noqda sanad dambe lama rabo ad aragteen qofka sanadka embi noqdana sanad dambe cid lama arko inta badan marmar waa laga yaaba inay dhacdo muxuu ahaa in ay la soo celiyo laakiin qofka aduu marba meel madax ka noqdo waladnici saas weyaan asalka ama isaga dhaqanxumo ha keeno ama basharkaba wax cusub a iska raadiyeen waa baab kale marka niminkaas reer bani omeya qaarkoodna waxyaaba gafaf ay ka dhaceen oo dhibaatooyada jirjiray ayaa marka markii ay salaada laga baxa khudbadiisoo kama dambayso cidba u istaagayo lama arkaba meeshii dhan baa loo faaruqina kadibna waxay sameeyeen khudbadii ay hormariyeen si ay siyaasadooda iyo howlahoodii waxay rabeen iyo dalka waxay ku dhaqaayeen iyo wacdigii u sheegaan kadibna nin saxaabada ka mid ah wuxuu ku yidhi alsalaatu qabla khudba khudbada salaada ka horaysa markaasaa kii wuxuu yidhi ninkii eh, taagnaa waree bani umey aha raximahullah wuxuu yidhi qad turika ma hunaalik arrinka asaga ood sheegaysa waa iska day turika maa hunaalikadaas marka waxaa laga yaaba inuu kala jeeday isaga markaan u niyad wanaajino dadkii dhagaysan lahaa oo khudba loo akhrin lahaa eh, salaad kadib meesha ma joogaanoo ummadaas waa iskaga tageen oo cid ku dhegaysanay lama arka sidaa darteed waxa wey inaan usoo hormarno khudbadii waa lagu qasbanaaday laakiin qoliya qaara waxay leeyihiin warkaasaga waa la iska dhaafay lakiin arrinta asaga waa baciid inta badan dadkaas salafka ahaa si kastoo qofka aad macaasi ugu dhaca si kastoo xumaanu u sameey si kastoo asaga aad gaboodfal u sameey laakiin inuu isku taaga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalkiis ma dhici jirin arrintaada ogaada ogaada qofka macaasida inuu ku dhaca iyo inuu muxuu aha isku taaga aayaadka qur-aanka axaadiistu kala duwan yihiin aad bay kala duwan yihiin marka ma dheci jirin marka waxaa laga yaabaa inuu kala jeeda war raggii dhexdhegaysan lahaa oo khudbo loo akhrin lahaa salaad kadib meesha ma joogaan oo ummadaas meeshu ay ka dhaqaaqeen saas inula jeeda laga yaba wallahu aclam xadiidka shan boqol lixdanaad can jaabir bn cabdillahi waxa lagu radi allahu tacala anhuma qala wuxuuhi jaabir qaama nabiyu nabigeena isaga sal slm yowma alfitri maalin ciidilfitri ah fa sallaa wuu tukaday fabada'a asalaad salaad ayuu ku bilaabay uma khaaba kadibna khadam uu khudbeeyey falama faraqa markuu nabiga khudbada ka baxay nazla nabiguu soo degay faata nisa haweenka ayuu nabiga utagay ala sl markuu khudbadii ragga dhameeyey dumarka ilan gadaal baa jiraan dumarka ayuu utagay faata nisa dumarka ayuu tagay fadakarahuna alla ayuu xusuusiyey ilaahay buu ku waanay subxaana wa tacaala ayb wa huwa nabigan yatawakau wuxuu ku yara dangiigsanaa ama uu ku taagsanayay calaa yadi bilaal gacanta bilaal ayuu nabiga ku taagsanaya alah sl slam wa bilaalun bilaalna basitun wuxuu fidiyey awbahu maradiisa yusaa fidi mid ufidi ayuu ahaa weyaan yulqii fiihi nisaau dumarka waxay ku ridi jireen asadaqa sadaqada ay ku ridi jireen saas sadaqada marka xilliyada marka ciidaha in sadaqa la uruuriyo asal meelada mis ma lahan ya waka nebi moxamed alayhi slat slaam ninkii ugu tiirsanaa oo bilaal ahaa ayaa inta maro fidiyo lidaalika hadda ciidaha iyo jumcooyinka iyo marka laisu yimaado in maro la qabto oo wax lagu rido ka qaato halkaa laga qato wadaadadan muxuu ahaa waxay bilaabeen maahan waa wax nabi maxamed alai sla slam kasoo jeeda lakin waxaa loo bahan yahin meeshii ay habooneyd lagu bixiyo oo markii saa loo ururiyo ciddii xaq ku lahayd masaajidka hadii loo ururiyo masjidka lagu rido haddii masaakiin loo urur masaajid masaakiinta la gaarsiiyo haddii hawlka meeshii lidaalika waxaa aad muhiim ah ikhwaani oo aad u ogaataan atabaruc ay tudfac atabarucaat calaa niyati mutabaric qofka wax ku tabaruca wixii sidii aad ugu tabarucay unbaa loo fuliyaa qofka hadduu yidhahda nimiyahu lacagtaan iga qaado masaajidka ugashiisa lii geliya meelkan la geliya xaaraan weyaan looma ogola saas ogaado hadduu yihahdo microfoonka masjidka lii geliya waa in microfoonka loo geliyo haddii uu yihahdo masaakiinta bannaanka masjidka fadhido banaanka kuwa fadhiya ha la siiyo kuwa banaanka la siinaya kuwa gudaha maahan ka istaagayaan wahaakada marka tabaruca waa in calaaniyati tabaruc wa calaa shardi tabaruc waqfiga sidaas oo kale weyaan marka arrintaas aa loo digtoonaa dadka khayrka ka shaqeeyo iyo wanaag ka shaqeeya ha ogaadeeno cidda ay wax u ururinayaan ay wax u qabanayaan ayaga ha lagu kooba iyo meelaha kale la aadinin oo mararka qaar ijtihaad baa iska dhaca maadaama ninkan khayr ula baxay meel kale la aadi ha yeelina idin la yeelin haddii aan laga maarmaynin markii horeba ha laisku daro ha la yidhahdo lacagtaa ururin doona qaarna masjidkaa la gelin doonaa qaar masaakiintaa la siin doonaa qaar shaqaale fulaan baa la siin doonaa qaar halkaasaa la aadin doonaa ha la yidhahdo ummadda saas niyadooda muxuu aha ay ha ku bixiyeen ama ku diideen laakiin in lagu ururiyo masjidka iskala kadibna dana kale lagu qabto oo ceelo lagu qodo oo dana lagu sameeyo maya khayr waa tahay oo adiga ijtihaadkaada lakin ijtihaad khaaia waa oo gafa weyaan arrintayd marka aad iyo aad ha loogu baraarugsanaado oo wanaagga shayga qofka wuxuu ugu tabarucay bas halala aada weyaan meel kale iyo lala aadin in asaga laga idin qaato waa dhici karta markaas oo la yidha warniya wixi aad ku tabarucday bankii asaga ahaa oon u rabnay dhanaan ahayn ayaa noo soo baxdo o ka wanaag badan maku bixinaa oo fasax laga qaato markaas uu fasaxa marka dhib ma haka qaadina aan laga qaadin eh, sheekh wuxuu weydiinayaa dad laga yaabaa inay eh, sheekh dee masjidka waa taqaana waa ninkii <laughs> lagu furay masjidka wax badan buu ka soo maray jazahu llahu khayra nasal allah an eh, yuziidahu fii cumrihi waybaarik fiih wuxuu leeyahay dad laga yaabaa inay kusoo qaadaan masaaxif ayagoo wada la imaanayaan kadibna waxay leeyihiin masaajidsigiis kala dhiga meel kale ayaan dhigin kitaabkan qur-aanka kale meel waad aragtaan ma buuxdaa masaaxiftu saa u buuxdaa kulli waad aragtaan meel walba ay u buuxaan maxaa la samayn jawaabtu maxay noqonaysaa adinka laydinka rabaa see la heli ya ma laga qaadi waxaa leey shekh waxaad yeelaysaa dusha saaro meeshii aad ka keenta ku celi haddii la keri waayo waa ile masaajidka dhulka miyaan dhigayna marka meel dhigaa ma lahan masaajidka laa shaka marar qaar in masaaxifta laga bedela oo kuwa cusub la dhiga waa xaboonta oo kuwaan yeella xataa la wada qaado oo tuulooyinka la adiy waana la sameeya hadda xarameynka waxaa la sameeyaa kitaabaha markay yara si yur u yara duugoobaan waa la qaadaa caalam islamiga loo qaybiya kuwa cusubaa la dhiga masjidka kulamaa masaajidkuu ka weyn yahay ka mxuin ah eh, oo kaga akhris badan yihiin dadka in masaaxifta loo dooro kuwa ugu mxuu ahay eh, muuqashada badan kuwa ugu cusub kuwa ugu fiican laa shaka wax aad madlaboa akhrintii aad u tiro badan akhrintia tiro badan laakiin qofkii in laga dhaadhiciyo oo lagu qanciyo in niyahu masjidkan wixii la dhigi karna waa la dhigi wixii kalena masaajidyaha kale oo qaxootiyada iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo haddeertaan maanta aan joogna dalabaadka iyo lama koobi karo horaan waaa markii ramadaanka la gaaro waxaa la jiray war kutubta la soo uruuriye dadkii a u taagan la jiray sooma ahayn ma la yidhi ma la yidhi ma la yidhi soo aruuriya marka inta nin walba ha keeno boqol masxaf dadka aan ka dharjinna ilaan masaajidihii tuulooyinka horaan carabaha keeni jiray walaalaheen khayr lah siiyo carabu waad ujeedaan xaaladdeeda meesha ay maraysa maanta loo duceeya maraysa xaqiiqatan carab wax dambe laga sugaa lama arka ayaga haddii ay badbaadaan oo naftooda la badbaadana wamuxuu diintooda inay ummad wax soo gaarsiiyaan suuragal maaha marka annagaan isku tashanna musxafki wuxuu joogaa laba boqoloo shilin saddex shilin u joogaa saddex shilin kun eh, muxuu ahaa saddexdi kun waa toban musxaf soddonkii kun waa boqol musxaf mararka qaar discountiga lagu samaynaya oo laba laga siinaya markaad wax badan iibsanaysa labaatan kuna boqol masxaf aad noqonaysa iyo ka badan marka arrimaha iyaga inaan iskugu kaalmayno runtii masaaxifta gobollada aan gaarsiino oo labaatan kun soddon kun afartan kun oo masxaf aan gobollada gaarsiino oo sanadkan oo dhan ay kusii jeedaan waa wax runtii aad u wanaag badan yaana lagu qayday masjidka oo ummadda lagu exraajinna haddii ay xerajkaas u yimaadaan ninkaa lagu inta lagu dambaabi lahaa oo maxaa la yihahdo sheekh annaga uma hayno meel ha la saasa ilah ban wallahu aclam ayib masaaxiftu waa lidinka sugaya haddaba sheekh umar ku dhawaaqay waxa wey ana waan taakiidin jazakum alla khayran saaxibta keenna dhammaanteen insha allah soo buuxina tobankan hore oo ramadaanka intaay dhammaan aan muslimiinta walaalaheen runta labaadka yeele ma malayn kartaan qofkii ku soo waca inta badan wuxuu leeyahay masaaxif ma yeelaa masjidki masaaxif aan u baahana gobolladii gudihii wahaa kada iyo qaxootiyada dhan walba baaraka fiikum ayib baabun laa adaana walaa iqaama fi lciid ciidda markii la jooga aadaan iyo toona lama arka weeye mana jira xadiid shan boqol kob iyo lixdanaad can jaabir bn cabdillahi can jaabir bn samrat waxaa laga qala wuxu uri sallaytu waxaan la tukaday maca rasulillahi baan la tukaday sal l slam alciidayn la tukaday hayra maratin mar waxaanan ahayn walaa maratayn laba jeer aanan ahayn bihayri aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin iqaamad la-aan baabun laa salaata salaad ma jirta qabla ciidi ciidi ka hora marka salaada ciidda aadaan iyo toona ma sidoo kale salaad laga hormariyo t mid laga dibdhigana ma lahan taxiitulmasjid ma lahan waa meel bannaana ah. laakiin masjid hadduu masjid yahay taxiitulmasjid markaas waa dhibaato ma lahan waana loo baahan yah weyaan xadiidka shan boqol iyo laba iyo lixdanaad can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal l slam sala wuu tukaday yowma alfitri maalin ciidulfitri ah rakcatayn laba ragc ayuu nabiga tukaday lam yusalli uusan tukanin qablahaa horteed walaa bacda gadaasheed weyaan uma ataa wuxuu u yimid nabiga annisaa haweenka ayuu yimid iyo dumarkii wa macahu nabiga waxaa la jiray bilaalun bilaal baa la jiray fa amarahuna nabigu wuxuu faray bisadaqati inay wax sadaqaysaan fajacalna waxay guda galeen yulqiina inay ku soo ridaan maradii la goglay ama maradii uu waday ninka la yidhaahdo uu fidiyey eh, bilaal yulqiina inay wax kusoo ridaan tulqi lmar'atu haweenayd waxay kusoo ridaysaa hursahaa dhegadhegaheedii hursiga waa qurdigoo kale waa dhegadhegihii ay ku soo ridaysaa oo dahabka ah ama fidlada ah ama wixii kale aha iyo wa sikhaabaha iyo kuusheedii ka samaysneed miskiga sikhaabka waxa weeyaan kuul miski la kuskuusay ayaa kuul laga samaynaya kuul waa la kuskuusi waa la dhagxayni waana miski waa catar la dhodhoobay oo macjuun ah. kadibna la taxay caadi waad garan kartaan marka cadar qofka noocaas kuushaa wata cadar uma baahna waa cadar daa'im oo iska socda weyaan wax aad u cajaa'ib badan hadda annaga maha inaan filaya baabun maa yaqra'u qofku wuxuu akhrinaya uu baab yahay fii salaati lciidayn labada ciidood salaadooda wuxuu akhrinaya uu baab yahay xadiis shan boqol iyo saddex iyo lixdanaad can abi waaqid aleyt waxaa laga wari qal wuxu yhi abi waaqid sa'alanii waxaa weydiiyey cumar ibnu khataab baa i weydiiyey wuxuu iga weydiiyey camaa qara'a wuxuu nabiga akhriyey camaa shaygii qara'a u akhriya bihi isaga rasul rasulka sal slam fi yowmi alciidi maalinta ciidda nabiga wuxuu akhriyay waxaa iga weydiiyey waaa laga ya umar marka yda joogin ama meel fog uusan maqlayn ahayd weyaan uu ku tukaday faqultu waxaan idhi biqtarabat saacatu suuradaas iqtarabat isaaca iyo waqaaf wlqur'aan majiid labadaas suuradood ayuu nabigeena ku akhriy sal slm baabu khuruuji nisaai dumarka u bixitaankooda ilmusalla meeshii lagu tukana ciid ay u baxaan ayuu baabkan u baab yahay xadiid shan boqol iyo afar iyo lixdanaad can ummi caiyata waxaa laga wariyey mucaiya waxay ahayd dumarka horjoogooda ahayd dumarka saxaabiyaadka horjoogooda meydka ay dhaqi jirtay waa suaalaha nabiga ay nabig weynin jirta ala sla slam ragga iyo mxuu ahay waa usoo hadoomi jireenoo ragga aanan iskaablad oo masaakiinta waxbaan haysan cuna usoo doonan jireen wamaa ilaa dalika uma caiya qaalat waxay tihi umirnaa waxaana la faray an nukhrija inaan bixinno oo bannaanka keenno alxuyada gabdhaha aydka qaba iyo dumarka xaydka qaba yowma alciidayn labada ciidood maalintooda weyaan maalinta ciida labada ciidood iyo wadawaati lkhuduuri gabdhaha gandoobka iyo mxuuaha xijaabka ku jira carabta waxaan jirtay gabadha markay yar tahay oy soo yara qaangaarto soo baxdo ragga iyo waxyaabahaas lama dhex keeni jirin inta loo sameeyo qolqol yar ilaan qololkan tirada badan lama haysanin qolqolkaasay ku jiri jirtay oo ilaa ragga iyo meesha ay ka dhaafaan saasay ahaan jirtay waana xishood badnaayeen iyo wadawaati nacam iyo wadawaati alkhuduur iyo asturka iyo muxuuah xijaabka iyo qolqolka iyo gandoobka gabdhaha u saaxiibka ah oo fi shadna way imaan jireen jamacat muslimiin muslimiin jamacadooda imaan jireen iyo wa dacwatahum alla baryadooda wayactazilu way ka fogaan jireen alxuyadu dumarka alxuyadu dumarka xaydka qaba can musallahuna meelahay ku tukanayaan dumarka kale ay ka fogaan jireen qaalat imraatun haweeney waxay tiri yaa rasuullahyow ixdaana mid annaga laysa lahaa jilbaabun mid annaga naga mid ah jilbaab iyo xijaab maba haystaba xaaladii aan ka sheekaynayn hadda weyaan bidaayada darsiga xaalad culus ayaa soo maraysa mararka qaar oo qofka uusan heli karin waxba mid annaga naga mid a jilbaab ma haysato saaibatuha saaxibteed min jilbaabiha jilbaabkeeda oo gabdhaha qaara laba jilbaab haystaan laga yaaba waxaa ka siisa weyaan oo iscawi baabun allacibu ciyaarta iyo alghinaau gabayga ayaaman ciidi maalinta ciidi geeraarka iyo gabayga iyo maalmaha ciidaha inay iska banaan muusig iyo balaaheed ay wadanin inay hawsha iyada dhib weyn ay lahayn iyo buraaburka xataa dumarka ay guryaha ku baraamuraan markay kaligood yihiin iyo wix la midka ah iyo ajaanibta markay la joogeen ragga maxaarimtooda ay la joogaan inay dhibaato lahayn baabi baabkan weyaan xadiidka shan boqol iyo shan iyo lixdanaad can caiشhata waxaa laga wariyay umlminiin radia allahu tacala an arda qalat waxay tir caaisha dakhala calaya waxaa ii soo galay rasullahi baa ii soo galay sal slam wa cindii ana waxaa ila joogay jaariyatan laba gabdhood ayaa ila joogeen tuqaniyaani ku geeraaraan bihinaa'i bucaad meesha bucaad la yidhaahdo iyo maalinta bucaad la yidhahdo gabaygii la qaaday iyo geeraarka la geeraaray geeraarka asagaa maxuu qaadayaan ayaa ila jooga weya bucaadta waxay ahayd qalca iyo dhufays aad u weyn oo niminka ree aws ay lahaan jireen magaalada madiina ku taallay ree ay ree khasraj boqol labaatan dhowr sana ay dagaalamayeen nabiga ilahi subxana watacaala nabigan alayh sl slam ayaad ilahi subxana watacala ku mideeyey labadaa qolo maalinta ayada marka yowma bacaadka waa maalin ree khasraj iyo ree ay isku qabsadeen meeshaas meesha ayada ah dhufayskaas isku qabsadeen ama qasrigaas kadibna ree ayaa maalintaas marka libinta iyo guusha helay ayagan ayaa dad yar ahaa marka maalintaasa marka gabayo badan baa laga tiriyey gabayada ayaga ah oo la tiriyey ay gabdhaha qaadayeen caaisha ay joogeen guriga nabigeena cala sl slam ayaa muxuu ahaa ay xaaladda ka dhacday weyaan ciidna waa ahayd fadajaca wuu saaxday nabigeena cala alfiraashi firaashka ku saaxday wa xawala wajha wejigiisana derbiga ayuu u jeeday wa dakhala abuu bakrin baa soo galay fantaharanii kadibna uu canaantay abuu bakr baa usoo galay wuu canaantay wa qaala wuxuu yidhi mizmaaru shayaan tarumbada shaydaanka iyo gurbaanta shaydaanka ayaa inda nabiyi sal slam nabiga agtiisa ad ku garaacaysaan oo maanta aad ku geeraaraysaan ad ku gabayaysaan faaqbala caleyh rasul nabiga u jeestay faqala wuxu yidhi dachumaa iska dhaaf falamaa hafala markuu muxuu ahaa nabiga uu iska yara mashquulay ood arrintii hilmaamay u sheegay hamastuhumaa waan qaranjuuftay hoos baan ka taabtayo fakharajataa labada gabdhood way dhaqaajiyeen way baxeen weyaan saas ayay leedahay marka meeshaan waxaa ka dhacday in nabigeenna caleyh sala slam maalin ciidda gurigiis intay gabdhaha durbaani wax qaateen kadibna ay gabay ku qaadayeen maalinta ciidda marka maalin farax weeyaan dhibaato ma laakiin munkar in lala yimaado oo raggii dumar ay isdhex galaan oo laisdhex jiiro oo muxuu ahaa muusiga la dhegaysto oo xaflada maajin oo aad u lidan la qabto oo arrin muxarama oo cibaadadii lasoo falay iyo wanaaggii lala imaaday hallaynaysa boqol sano baktiku afur inay noqotana ay halis u tahay weeyaan baabu nacam wuxuu ahaaday marka caaisha waxay leedahay wa wuxuu ahaaday maalinta ayada yowma ciidin maalin ciida weeyaan wa kaana waxaa ahaaday yowma maalin ciida yalcabu miday cayaaran asudaanu dadka madmadooba sudaanta wixii madooba sudaan la yidhaahda weyaan bidawraqi gaashaanka dawraqa iyo tursiga iyo caadiga laakiin dawraqa wuxuu kaga duwan yahay tursiga waxay kala duwan yihiin dawraqa wuxuu ka samaysan yahay harag ayaa laga sameeyey harag laisdul saaray oo adag harka laisdul saaro adag ayaa laga sameeyaa kan kalena waxaa weeyaan inta badan ama bir ka samaysan yahay ama alwaaxa wamaa ilaa daalika marka dawraqaas iyo gaashaankaas ayay ku ciyaarayeen in xiraab iyo iyo warmahay ku ciyaarayeen xirbadana waa tii aan hore u sheegnayo waa waranka ballaarsan waranka ballaarsan ayaa la yihahdaa fa imaa sa'altu inaan weydiiyey annabiya nabiga on arrintaa weydiistay inaan weydiistay wa imaa amaba qaala inuu yidhi tashtahiina miyaad jecesha tanduriina niminkan sudaanta ah oo masaajidku dhex ciyaarayaan inaad eegto ood muxuu say waxyeelayan aad daawato miyaa danaynaysa inuu yidhi iyo inaanabi allow an daawuda labadaas mid kamid mid ah ayaa dhacday weeyaan <clears throat> kow faqultu waxaan nacamhaa nabi allow arrinta aad baan u dooni fa aqaamanii nabigu wuxuu i joojiyey wara'ahu gadaashiisu nabigu ijoojiyey gadaashiis ayaa ijoojiyey khadii dhafoorkayga calaa khadihi nabiga dhafoorkiisa u saaray waxaad garan kartaan marka in caaisha radia allahu tacala ay aad u dheerayd marka la tilmaama sayid caaisha radia allahu tacala gabar dhir badan oo qurux badan oo dhuuban ayay ahayd oo muxuu ahaa dumarka dadka ugu quruxsan ah marka nabiga istaga alai sla oo eh, mxu tilmaamtiis taqaaneen markaasaa dhafoorka dhafoorkasa ugu saartay dhafoorkiisa marka wuxuu xigaa dhanka kale midda kale tacaamul wanaagga in dhafoorku dhafoorka u saaro ayadana ay daawanayso nabiga saa u taagnaada bal ayadna fiiriyo tacaamulka wanaagsan wacaashiruuna bilmacruufi meesha ugu sarraysay martabada ugu sarraysay weeyaan wa huwa nabigana yaquul wuxuu leey marka duunakum horay u wada oo aad u ciyaara bani arfida reer bani arfidow bani arfida waxaa weeyaa laqab iyo naanays ay lahaan jireen nimankan eh, suudaanta ah oo madmadow xabashada eh, koofaar amaba eh, naanays loo yaqaana ayuu ahaa weeyaan arfidada reer bani arfidow shaqada iyo mxuu ciyaarta xoog u wada ayuu dhihi jiray xataa idaa maliltu markaan noogay intaas nabigu taagan yahay xataa idaa maliltu markaan noogay qaala wuxuu yidhi xasbuki intaan asbuki makugu filanta cafwan makugu filantaa iyada qultu waxaan ihi nacam ha qaala wuxuu yidhi fadhabi iska tag marka haddii aadba ka dharagtay ciyaartii ood ka daashay iska tag weeyaan marka maalinta ciid in la ciyaari karo oo la daawan kara ciyaarta iyada dhibaato ayn lahayn haddii munkaraad ay ku jirin ayaa laga qaadanaa weeyaan wa fii riwaayatin lahuma riwaayad bukhari muslim u sugnaaday faqala rasulah wuxu yih sal slm yaa abaa bakran abaa bakrow ina likulli qowmin qolaan arka ciidan ciid ba ay leeyihiin wa hada ciiduna tanna xadid شhan boqol iyo lixdan iyo lixdanaad wacan caiشhata waxaa lgu radi allahu tacala anha qalat waxay tir caiشha ra'aytu nabiya nabiga anka sal slm yasturunii isagoo i astura biridaa'ihi go-iisa igu asturo weeyaan waana anigan anduru aan fiirna ila alxabashati dadka xabashada ahaa dadka madmadooba yalcabuuna ayagoo ciyaaraya fi masjid ku ciyaaraya masjidka xataa akuuna ilaa aan ka ahaado ana aniga allatii ascamu midda noogta ilaa aniga aan ka ahaado weeyaan faqduruu marka qiyaasa qadra aljaariyati gabar qiyaasteed alxadiiثati sini ee da'yar alxariisatu ku dadaal badan calahu ciyaarciyaarta ku dadaalayso intay taagnaan karta u sabri karta eega marka oo adinkaba qiyaaso intaasoo nabigu u taagnaay calayhi salaatu wasalaam ood ayaga inay ku raaxaysato ciyaartaas oy daawato oy ka dharagto ayaad nabigu u taagnay calayhi sala isagoo arrinta ayada rabo in uu ciiddan ugu faa'iideeyo sidoo kale isagoo raba inuu mucaasharada wanaagsaneed iyo dhaqan wanaaggii iyo habdhaqankii annagana bara weeyaan wanaagsanaa oo diiniga ahaa xadiidka boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala arda qala wuxu abu hurayra bayna goor alxabashatu dadka madmadooba yalcabuuna ay ku ciyaarayaan cinda nebi nebiga agtiisa bixiraabihim warmahooda dahala waxaa galay cumar cumar ayaa soo galay masaajidka lagu ciyaaraya faahwa kadibna markaasuu u dugay ila alxasa qururix ayuu u dugay fa xasabahum biha kadibna wuu ku qururixeeyey wuu qururux tuuray dhagax tuur waashii tuuray faqaala wuxuu yidhi dachum yaa cumar war cumar oo iska da dadkan ha ciyaareene faraha kala bax waa ka celiy weeyaan baabun alaklu yowma alfitri maalinta ciidulfidriga cunitaanka la cuno qabla khuruuji intaana loo soo bixin salaada ka hor ayuu u baab yahay xadiidka shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad can anas waxaa lagu radi allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi anas kaana rasul rasul sal l slm mxuu nabigeena laa yaqdum idaanan kalehin yowma aljumcati yowma alfitri maalinta mxuu ciidulfidriga xataa yaakula ilaa ka cuna tamaraatin timiryaala dhowr timir intuu ka intuusan ka cunin amaba midaan bixin ayuu ahaa ilaa uu ka cuna dhowr timirood marka timir oo witr weliba in la cuna ayaa loo baahan yahay anas wuxuu yidhi can nabiga wuxuu ka wariy sal slam wayakuluhunna nabigu wuxuu cuni witran tiris dheer hal saddex shan toddoba sagaal toban iyo kow wamaa ilaa ka badan qofka cuni karo baabun mukhaalafatu jidka in la dabamaro yowma alciidi maalinta ciidda ah inay sunnata ayuu baabkan u baab oo haddii aad ciidda aad ku aaday jidkan samankaad ka baxday markii dambana sigayska xaggiisa ku soo laabato saas inay sunno tahay ayuu u baab yahay weeyaan uu samayn jira alai xadiid شhan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can jaabir bn cabdillah waxa lagu hi qar wuxu jaabir kaana nabi nabiga nuxan sal slm ida kaana markuu ad yowma ciidin maalin ciid khaalafa ariiqa jidka ayuu dabamari jiray baabun fadlu cashri dilxija bisha dilxija tobankeeda ee fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka شhan boqol iyo toddobaatanaad cashirkan u dambe insha allahu tacala can ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala canhuma xabr اlumma wa turjumaan اqur'an can nebi wuxuu ka wari sal slm anahu nabigeena qaala wuxuu yidhi mal camalu camal la camal falo afdala mid ka fadli badan ma aha mal camalu camal afdala mid ka fadli badan ma ahaanin min alcamali camal fii haadihi alayaam maalmahan la camal fala camal la camal fala oo ayaamahan ka fadli badan ma jira weeyaan mal camalu camal ma jira afdala ka fadli badan min alcamali camal fii haadihi alayaam ayaamahan kadibna u laaba fii ayaami alcashri ayaamaha waa kuwe fii ayaami alcashri ayaamaha tobankaa ah weeyaan waa cashri dilxija kowga ilaa tobanaadka weeyaan qaalu waxay dhaheen waa aljihaadu xataa jihaadna wax ka fadli badan lama arka miya jihaadka ila waa camal aad weyn qaala wuxuu yihi nabigeen alai sl slam walaa jihaadu jihaadna kama fadli badna ilaa rajulu nin oo kharaja baxay yukhaaطiru isagoo khatargelina binafsihi naftiisi wamaalihi maalkiisa maalkiisa iyo falam yarjic la soo laabanin bishayin waxbaan aan la soo laabanin oo la dhacay oo la qaatay naftiisa la gooyey ninkaas unbaa mxuuah ka fadli badan ayuu nabig yiri alai sla insha allahu tacala saas ayaan ku wadi doonaa cashirka eh, waxaan isku dayi doonaa inaan waqti kasoo yar hormarin intaan waa maanta oo sabti ah iyo berri oo axad ah iyo beri dambe oo isniin ah iyo beri ka dambeeya oo mxuu ahaa talaado ah afarta maalmood ayaan saddexda toddobaad oo ramadaan ku horreya aan ku wadi doonaa tobanka damben insha allahu tacala fasaxa caadigan geli doona hada wallah aclam w sal lla w slm ala abdi rasuuli mustafa